bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kudhu soo dhex jirnay kitaabkii dafcu ihaami lidiraab can aayaati lkitaab lilcalaama muxamedi alamin shanqiiti caleyhi raxmat ullah waxaynu soo gaarhnay darsigani waa darsiga afari tobnaad waxaanu soo gaarhnay aayadda ku jirta suuratu ali cimraan qowl اllahi tabaaraka wa tacaala ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran lan tuqbala towbatuhum wa ulaa'ika hum اldaalluun ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda kadib rumayntooda kadib uma markaa kadibna isdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimo lan tuqbala la aqbali maayo towbatum towbadooda la aqbali maayo wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa addaaluuna kuwa luunsan ah meesha uu sheekhu doonayo inuu ishkaal bixiyo wax weeye ayadda daahirkeeda waxaa ka muuqda dadka inta iimaan laga helay iimaankii ka noqday oo gaalnimo u noqday oo ridoobay ilaahay inuusan towbadooda aqbalayn hadday soo noqdaan inaan laga aqbalayn dabcan aayado kalena waxay muujinayaan cid kastoo toobad keentay in ilaahay toobadiisa aqbalay tanina waxay leedahay sinfiga intay rumeeyeen haddana iimaanka ka noqday iyaga ilaahay towbadooda aqbali maayo oo daahirka ka muuqato xataa hadday soo noqdaan waxba laga yeeli maayo taasuu doonaya marka inuu xalliyo hadihi alaayatu aayadani alkariimatu tadullu waxay ku tusaysaa calaa ana almurtadiin kuwa laabtay bacda iimaanihim iimaankooda kadib kuwa ridoobo diinta ka laabtay almusdaadiina ee siyaadsaday kufran gaalnimo laa yaqbalu allahu alle inuusan aqbalaynin towbatahum towbadooda idaa taabuu hadday idaa goorti taabuu ay toobad keenaan say ku tusaysa aayaddu macnaha liannahu alle cabara wuxuu ka cabiray bilan addaalle ee ku tusaysay calaa nafyi lficli ficilka anfintiisa fi lmustaqbali la anfiyo yacni lan waa xarfun waa soo maa xarfu nafyi wanafsin marka macn ahaan marka la yidhaahdo waxay ka mid tahay xuruufta anfisa macaanida mustaqbalka ah caasha mustaqbalka ah ayb marka lan tuqbala la aqbali maayo wakhtiga soo socdo ayb aayaddu marka macnahaasay tilmaamaysaayoo waxaa ka muuqata inaan toobadooda la aqbalayn bimacnaa hadday soo noqdaan toobadda laga aqbali maayo saasaa ka muuqata daahir maca annahu iyadu haddana ay jaa-ad timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo daalatun kutusaysa calaa ana allaha alla yaqbalu inuu aqbalayo towbata kulli taa'ibin cid kastoo usoo noqota towbadiisa inuu alla aqbalayo inuu aqbalayo qabla xuduuri lmowti intaysan geeridu kusoo xaadirin wa qabla tuluuci shamsi intaysan qoraxdu ka soo bixin min maqribihaa dhankay u dhacdo labada xaala haddii la gaadho oo geeridu oo qarqarada ay gaadho la aqbali maayo haday qoraxdu dhanka ka soo baxdana iridii toobaddu waa xidhantay laakiin labadaa wixii ka horeeya labada xaalood iyo labadaa waqti wixii ka horeeya in ilaahay toobadda aqbalayo cid walbana uu ka aqbalayo aayado kalea tilmaamay ka qowlihi tacaala baa ka mid macnaha tilmaamaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf qul waxaad tidhahdaa liladiina kuwii kafaruu kufriyey in yantahuu hadii ay reebtoomaan gaalnimada haday daayaan yuqfar waa la dhaafi lahum iyaga maa qad salafa wixii hormaray wixii horay uga dhacay waa loo dhaafaya marka qul liladiina kafaruu aladiina soo ismuusuul maaha ayb alfaad alcumuum bay ka mid tahay murtadkuna waa kaafir soo qul liladiina kafaruu in yantahu marka hadduu gaalnimada daayo in ilaahay toobadiisa aqbalaya laga qaadanaya aayadda ayb wa qowlihi tacaala baa ka mid a ah aayaadka macnaha kutusaya wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wahuwa alle aladii midkoo yaqbalu aqbala atawbata ah towbadda aqbala can cibaadihi addoommadiisa ka aqbala ayb wa qowlihi tacaala yowma yaأtii bacdu aayaati rabbika yowma maalinka ya'tii uu imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood maalinka yimaadaan laa yanfacu ma anfacayo nafsa naf iimaanuha rumaynteeda ay markaa rumayso naftaasoo lam takun aan ahayn aamanat min rumaysay min qablu horaan xilliga aayaadka qaarkood ay yimaadeen ka hor ciddii rumaysay iimaankiisu waa la aqbala laakiin xilliga aayaadka waaweyn ay muuqdeen iyo wixii ka dambeeya iimaan cusub la aqbali maayo meesha xaggee see loo dariishanayaa bimacnaa waxaa loo dariishanayaa ilaa aayaadkaa waaweyn ay soo baxaan inta ka horeysa cid walba iimaankiisiiyo soo noqoshadiisa in ilaahay ka aqbalaya aayadda ka muuqato fa fainahu isagu yadullu wuxuu ku tusayaa bimafhuumihi ayaddan waay macnaha fainahu yadulu wuxuu kutusayaa bimafhuumihi fahmkiisamafhuumkiisa wuxuu kugu tusayaa cala ana atowbata towbadu qabla ityaani bacdi alaayaat aayaadka qaarkood imaanshahooda ka hor oo intaysan imaanin towbadu maqbuulatun inay tahay mid la aqbalayo min kulli taa'ibin cid kastoo ilaahay usoo noqoto wasaraxa waana caddeeyey tacaala korahaye bidukhuuli lmurtadiin kuwa diinta ka noqday inay gelayaan fi qabuuli towbati towbadda aqbalkeeda inay dhexgalayaan oo iyaguna kuwa towbadda laga aqbalayo inay ka mid yihiin alla wuu caddeeyey qabla hadihi alaayati buu ku caddeeyey mubaasharatan toos fii qowlihi tacaala buu ku caddeeyey kayfa yahdi allaahu qowman kafaru bada iimaanihim aayadda hore ayuu oo tan yani aayadda hore ayuu ilaahay ku caddeeyey ayb yacni haddii aad dhihi lahayd aayaadkani waxay ka hadlayaan dad gaaloobay laakiin kama hadlayaan murtadiin murtadkuna waa kaafir khaasa wa waa kaafir laakiin yani waxa waa kaafir axkaam khaasana leh kufaarta nooc ka midoo khaasa waa marka haddaad tidhaahdo kufaartii kale ka hadlayaan aayaadku aayaddanaa markaa diidaysa zacmiga isaga wasaraxa tacaala alla wuxuu cadeeyey bidukhuuli lmurtadiina murtadiinta gelitaankooda fii qabuuli towbati towbadda aqbalkeeda ay dhex galeen qabla hadihi alaayati buu ku cadeeyey mubaasharatan fii qowlihi tacaala kayfa yahdi llaahu aayaddan tan soo socta wey tii hore maaha fii qowlihi tacaala kayfa sidee buu yahdi llaahu alla u hanuuninaya qowman kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda kadib oo washahiduu qiray ana arasuula rasuulku xaqun see ilaahay uga aqbalayaa see ilaahay u hanuuninaya kuwa noocaasoo kalea waa murtadiintii soomaa ilaa qowlihi laga gaadho ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu fa ina allaha hafuuru raxiim markii murtadiintii la sheegay iimaanka la yimid ee haddana rasuulku inuu xaq yahay ee aayaadka ilaahay arkay haddana markaa kadib iimaankii ka ridoobay kuwa inuusan ilaahay hanuuninaynin markii la sheegay ayaa markaa kadib waxaa laga daba keenay ila aladiina taabuu kuwii ilaahay usoo noqday mooyaan min bacdi dalika intaa kadib kaa kadib oo aslaxu wuxuu hagaajiyey fa ina allaha hafuurun raxiim ilahay waa u dhaafaya marka meeshaa waxaa galay nasan oo aayaddu caddaysay murtadku haduu soo noqdo in ilaahay toobadiisa aqbalayo marka kuwaas toobadooda la aqbalayo ayay murtadiintuna gelayaan ayb falstinaau marka soo reebidda fii qowlihi tacaala ku jirta ila aladiina taabuu raajicu wey istinahaasi wuxuu u noqonaya ila almurtadiin kuwii noqday bacda aliimaani iimaanka kadib kuwii diinta ka noqday almustaxiqiina ee mutay lilcadaabi cadaabka iyo wallacnati lacnada mutay ayb aayaadkii kadambaa ka hadlay macnaha wajaahum lbayinaatu kayfa yahdi allahu qowman kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana arasuula xaqan wajaahum lbayinaati wallahu laa yahdi qowma aalimiin ulaaika jazaum ana calayhim lacnat allahi wlmalaaika taas man marka taasuu ka hadlaya ayb almustaxiqiina ee mutay lilcadaabi iyo walacna in lam yatuubuu hadayna towbadkeenin wayadullu lahu aydan waxaa ku tusaya qowluhu tacaala waman yartadid ruuxii laabta oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka laabta oo fa yamuud dhinta wa huwa kaafirun isagoo gaala ah. ayb laakiinuusan gaalnimo ku dhimanine soo noqdo ayad maxaa laga fahmaya la aqbalayo soo maa lianna inaan toobadiisa la aqbalaynin oo la cadaabayo qeyd baa lagu xidhay wahuwa kaafirun fayamut wahuwa kaafirun waana soo marnay soo maa ayb marka murtadka in la aqbalaya wey lianna mafhuumahu yani waxa laga laga fahmaya waxa weeye annahu intaaba hadduu soo noqdo qabla almowti geerida ka hor qubilad in la aqbalayo towbatuhu mutlaqan kala qaad ayb iyadoon la kala qaadin waljawaabu min ha waljawaabu min arbacati wjuh maxaan ele marka dadka iimaanka ka noqday ayaddii hore waxay tidhi lan tuqbala towbatuhum mustaqbalka waxba laga aqbali maayo towbadooda la yeeli maayo aayadka dambena waxay muujiyeen gaaladu murtadiintu gaalada iyo murtadiintu hadday soo noqdaan ilahay toobadooda aqbalayo see laysu waafajanaya afar weji mid baan isku waafajinaynaa waa min arbacati awjihin midkood ama afartaba alwalu midka hore waxa waaye wejiga hore wahuwa ikhtiyaaru ibnu jariir waay aimaam ibnu jariir itabri imaam lmufasiriin doorashadiisa waa siduu isagu rajaxay wanaqalahu wuxuuna ka soo koriyey can ruwayfic abilcaaliya abilcaaliyat ariyaaxi taabicigii ayaa doortaye ka ugu horeey wejiga ugu horeey waxa weeye ana almacnaa macnuhu waxa weeye ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min alyahuudi ah bimuxamedin muxamed ku gaaloobay sal lla aley wasalam bacda iimaanihim rumayntooda kadib bihi isaga ay rumeeyeen qabla goormay rumeeyeen qabla mabcaihi intaan la soo saarin ayib yahuuddu intaan nebiga la soo saarin oynan ogaanin inuunu carab yahay ka hor soomayna rumaysnayn way rumaysnaayeen soo ma in nebi noocaasa imaan doono aakhiru zamaanka ayna raaci doonaan carabta iyo dadkan cadowgoodaana marka iyagu raacaan ay sidaa kaga adkaan doonaan kutubtoodana uu ku yaalay wayna rumaysnaayeen ayb qabla albica marka ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim bimuxamed waay waana qabla albica intaan la soo saarin way rumaysnaayeen uma markaa kadibna isdaadu waxay siyaasadeen kufran gaalnimo bima asaabuu waxay asaybeen sababtiisay gaalnimo ku siyaasadeen oo min adunuubi dembiyadaa fii kufrihim gaalnimadooda dhexooda yani waxwey ay gaalnimada dhexeed dunuubtay ku siyaasadeen bay gaalnimo kusii siyaasadeen manaa uma isdaaduu kufran bimaa asaabuu waxay asaabeen asiibeen sababteedabay gaalnimo ku siyaasadeen oo min adunuubi dembiyada ah dembiyadaa goormay samey kufrihim gaalnimadooda dhexeeda ay ku sameeyeen dembiyadii ay intay gaalada ahayeen sameeyeenna waa midda laga cabiray uma sdaaduu kufran ayb lan tuqbala towbathu marka towbadooda la aqbali maayo min dunuubihim dembiyadooda ay ka toobad keeneen allatii dunuubtaasoo asaabuuha ay asiibeen fii kufrihim eh? gaalnimadooda dhexdeeda dunuubtay ku asiibeen toobadeeda la aqbali maado xataa yatuubuu ilaa ay ka toobad keenaan min kufrihim gaalnimadooda macnuhu waxa waaye aayaddu waxay ka hadlaysaa yahuudda yahuuddu intaan nebiga la soo saarin sal alay wasalam way rumaysnaayeen markii la soo saaray ogaadeen inuu carab yahayna way diideen xasadan min cindi anfusihim xasad baa ugeeyey laakiin way ogaayeen ayib marka kuwa gaaloobay oo nebiga ku gaaloobay bacda iimaamihim markay rumaysnaayeen kadib uma sdaaduu kufran markay ku kufriyeen kadibna dembiye iyo xumaan kale sii siyaasaday lan tuqbala towbatuhum towbadooda la aqbali maayo towbadee waay waa towbadda ku saabsan dunuubtii ay ku sameeyeen intay gaalada ahaayeen magarad lan tuqbala towbatuhum towbadooda la aqbali maayo ay dunuubtii ka towbad keeneen xataa yatuubuu min alkufri ilaa gaalnimada ay ka toobad keenaan marka lan tuqbala towbatuhum waxay u noqonaysaa intay gaalada ahaayeen dunuubtii kale gaalnimada dhexeeda ku kasbadeen haday ka soo noqdaan laga yeeli maayo ilaahe ilaahay gaalnimada ka soo noqdaan ah. laakiin hadday gaalnimadii ka soo noqdaan waa laga yeeli waayo dunuubtoodiina markaa waa loo dhaafi waayo sidaasay marka wadaan ibnu jariir iyo qolyaha la socda lan tuqbala towbatum towbadooda la aqbali maayo oo maxay ka toobad keeneen min dunuubihim dembiyadoodii ay ka toobad allati allatii dunuubtaasoo asaabuuha ay asiibeen fii kufrihim gaalnimadooda dhexda ay ku asiibeen gaalnimadan ay nebiga ku gaaloobeen dhexdeeda intay ku jireen dunuubtay asiibeen dunuubtay sameeyeen towbaday ka soo noqdaan laga aqbali maayo xataa yatuubuu ilaa ay ka soo noqdaan min kufrihim limaada lianna kaafirku hadduu toobad keeno dunuubta kale ka toobad keeno gaalnimadiina uusan ka toobad keenin ma laga aqbalaya maya marka hore waa inuu gaalnimada ka soo noqdo gaalnimadaa uu ka soo noqday baa sabab u noqonaysa iyadiina in loo dhaafo dunuubtii kale raacsanaydna in loo dhaafo saas way macanaha wayadulu waxaa ku tusaya lihaada lwajhi wejiga waxaa ku tusaya qowluhu tacaala waulaaika hum daaluun waulaaika kuwaasi hum iyaga adaaluun ah liannahu yadulu wuxuu ku tusayaa calaa ana towbatahum towbadoodu maca baqaa'ihimaa iyagoo baaqi ku ah cala irtikaabi dalaali baadinimada samaynteeda iyagoo baaqi ku ah towbadoodu wa cadamu towbatahum towbadoodu maca baqaa'ihimaa inay tahay maca baqaa'ihimaa ay maa maca baqaa'ihimia ah. baqaa'ihim ah, sax ayb liannahu yadullu wuxuu kutusayaa calaa ana towbatahum toobadoodu maca baqaa'ihim inay tahay ku baaqi ahaanshahooda la jirankeeda xaggey baaqi ku yihiin cala irtikaabi dalaali ay baaqi ku yihiin ayagoo baadinimadii baaqi ku ah oo aan ka imaanin ayay haddana toobad keenayaan wa ulaa'ika hum daalluuna waa kuwa lunsan ayagoo lunsan oo gaalnimadoodii baaqi ku ah oo dalaalka gaalnimadii baa laga wada ayagoo gaalnimadoodii wata towbadda ay la imaanayaan laga yeeli maayo baadinimad maxaa laga wadaa marka waa kufrigii waay ah, waulaaika hum daaluuna waa kuwa lunsan oo gaalo ah hadday gaala yihiin see towbadooda dunuubta ay ka toobadkeeneen looga aqbali way marka ayb liannahu yadullu wuxuu kutusayaa calaa ana towbatahum towbadoodu maca baqaa'ihim inay tahay ah, yacni ku baaqi ahaanshahooda la jirankeeda bay towbaddu ahaaday ay ku yihiin cala irtikaabi dalaali baadinimada samaynteedii iyagoo weli baaqi ku sii ah inay towbadoodu tahay bay kutusaysaa wa cadamu qabuuliha marka towbadda inaan la aqbalaynin xiina idin wakhtigaasna daahirun waa iska cadyahay sooma xilli gaalnimadiibuu ruuxu ku sugan yahay dunuubtii kale inuu ka toobad keeno taa inaan towbaddaa la aqbalayn waa arrin iska muuqato iska cad saas way macana kaa waa mid horto waxoogaa qananaf iyo adeeg baa ku jira yaani wejigaa isagaa laakiin in la fahmunbaa muhima ayb athani wejiga labaadi waxa weeye wa huwa aqrabuhaa ka ugu dhawaasho badan weeye cindii agtayda saasuu sheekhu leeyahy yani midka ugu dhawaasho badan waay mxuu ahaaye ugu rajaxan ugu xoog badan buu ka wada sawaabka ugu dhawaasho badan waay kaa weeye ana qowlahu tacaala lan tuqbala towbatuhum towbadooda la aqbali maayo hadalka alle sidaa udhigay sidaa yidhi tabaaraka wa tacaala yacni wuxuu idaa taabuu hadday toobad keenaan cinda xuduuri lmowti geeridu markay kusoo xaadirto ayb lan tuqbala towbatum towladooda la aqbali maayo ilaaqaas waxaa laga wadaa wakti mucayana xaalad mucayana soo ma xaaladda mucayankoo ah xaaladda aan towbadda la aqbalin ee qur-aankiiyo sunnada ku sugan oo markay geeridu ku timaado ama markay qoraxdu dhankaa ka soo baxdo dhankay u dhacdo xilliyadii aan towbadda la aqbalaynin hadday towbad keenaan lan tuqbala towbatuhum towbadooda la aqbali mahay saasaa wejigaas ayuu yahay waa wejiga uu sheekhu rajaxayo ayb <coughs> idaa taabuu cinda xuduuri mowti wayadullu waxaa ku tusaya lihada alwajhi wejiga isagaa waxaa ku tusaya amraani laba arimood laba arrimood baa ku tusaya macnahaas inuu isagu xoog badan yahay alawal midka hore waxa weeye annahu alle tacaala bayana waa caddeeyey fii mawaadica ukhra meelo kale wuxuu ku caddeeyey ana alkaafira gaalka alladii kaasoo laa tuqbalu aan la aqbalayn towbatuhu towbadiisa huwa isagu alladii midka yusiru daa'imaya cala alkufri gaalnimada daa'imaya oo gaalnimada ku sugnaanaya xataa yaxdurahu ilaa uu kusoo xaadira almowtu geeridu kusoo xaadirto oo fa yatuubu markaasuu toobad keenaya fii dalika alwaqti waqtigaa isagaabuu toobad keenaya kaa isaga ah inuusan ilaahay toobadiisa aqbalaynin meelo kaluu ilaahay ku caddeeyey oo qur-aanka ka ah. gaal gaalnimadiisi iska watay oo muxuu ahaay aan ka soo laabanin ka toobadkeenin <clears throat> laakiin markay geeridu kusoo xaadirtay markaa yidhi haddaan toobad keenaya ma laga aqbalaya maya nusuus kalaa ku tustay marka macnahaas ka qowlihi tacaala weye walaysat اtawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xata ida xadara axadahum اlmowtu qaala inii tubtu اlآn wlaladiina yamuutuuna wahum kufaar walaysat itowbatu towbadii ma ahaanin liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynaya asayi'aati xumaanyaalka xataa idaa goortii xadara uu soo xaadiro axadahum midkood almowtu geeridu kusoo xaadirto qaala wuxuu yidhi wuxuu dhahayaa waa innii anigu tubtu waan toobad keenay alaana haddaan soo noqon innii tubtu alaan waa goorma waa markii geeridu timid kuwaasi toobad maleh walaladiina kuwiina uma sugnaanay dhimanaya walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala kan gaalnimada ku dhintay toobad aqbal ma leh oo markuu dhintay kadib seebuu toobad keenaya hmm? Hmm? wuuba dhintay ruux dhintay waa toobad keeni bimacnaa bacda mowtihi hadduu calaacalo sida aakhare dhici doontoo kale halay dhaafooy dib halay celiyey haddaan soo noqon soo mar jirto laga yeeli maayo saas markay geeridu ku timaadana intaan nafta laga qaadin laakiin uu muxtadar yahay oo naftu ka socoto hadduu yidhaahdo waa toobad keenayaana laga yeeli maayo ayb ayaddu marka maxay tilmaantay waxay qayday xilliga aan gaalada laga aqbalaynin towbadda waxay ku qayday xaalad mucayana soo maa aayadda marka lan tuqbala towbatun itlaaqeedana tanaa lagu qaydaya aayaadkan kale baa qaydaya fa jucila waxaa laga dhigay buuhi attaa'ibu cinda xuduuri اlmowt midka soo noqdo ka soo noqday gaalnimada ama dembiga ka soo noqday markay geeridu kusoo xaadirtay walmayitu iyo midka ku dhintay calaa kufri gaalnimadiisa ku dhintay labadaa waxaa laga dhigay sawaaan baa laga dhigay ataa'ibu ah, cinda xuduuri lmowt walmayitu calaa kufrihi sawaaan baa laga dhigay waa laba siman buu ilaahay ka dhigay ayib labadooda midna inaan towbadiisa la aqbalaynin wa qowlihi tacaala baa kutusaya macnaha sidoo kale falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana falam yakun ma ahaanin yanfacuhum kuwa uu anfaco iimaanuhum rumayntoodu lamaa ra'w markay arkeen ba'sanaa cadaabkanaga markay arkeen ayb waa ummadaha intay duqyaanka iyo gaalnimada iyo fisqiga sameeyaan loo kaadiyo loo seeta dheereeyo markay cadaabka ilaahay arkaan iyo cuquubadiioo ku bilaabatay calaacalka marka ay bilaabaan iyo towbadoodu markaa la yeeli maayo ayib hal qolaa laga yeelay waa kuwe ilaa qowma yunusa ayaga baa laga soo reebay markuu cadaabkii ku bilowday bay iimaan la yimaadeen markaasuu ilaahay cadaabkii kor yeelay ayib wa qowlihi tacaala baa ka mida fii fircawna fii shani fircawn alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ah, markii ay biyihii ka mareen oo uu khatar ku jiro ayaa wuxuu yidhi eh, aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil iimaankiibuu markaa la yimi markaasaa waxaa lagu yidhi alaana ma hadda waqad casayta walxaal qad casayta aada casay qablu horaan intaad fayoobayadood nabad qabtay baad gaalnimo iyo xumaan ku socotay hadda xaaladdu markay qadhaadhaatay baad iimaan la imaan miya wa kunta min almufsidiin ayb falilaaqu marka alladii ilaaqaasoo fii hadihi alaayati aayaddan ku sugan waa aayadee lan tuqbala towbatuhum waay ilaaqa ku jirta ee ayna wakhti ku xidhin iyo xaala toona yuqayadu waa la xidhi biqaydi taakhiiri towbati waxaa lagu xidhayaa oo lagu qaydayaa biqaydi taakhiiri towbati towbadda dibdhigiddeeda qaydkeeda ilaa xuduuri lmowti loo dibdhigo ilaa ay geeridu soo xaadirto ya macnaha wax weeyaan qeydkaas ayaa lagu xidhayaa ayada ilaaqeeda waxaa lagu qeydayaa xaaladda oo xaaladee ah xaalatu takhiiri tawba ila xuduuri lmowt ayb maxaa yeelay qaacidadu waxay ahayd liwujuubi xamli lmutlaqi cala lmuqayad soo ma naska mulaqaa waxaa lagu xambaarayaa midka muqayadka oo macnihiisa waxaa fasiraya naskan muqayadka somayna horey soo bareen kamaa taqarara fi lusuul sida cilmi usuulka ku sugnaaday waay macnahaasuna waa macno kalo waa macnaha sheekhu doortay waa oo lan tuqbala towbatuhum xaalad khaasa laga wadaa oo aayaadka kale ay caddeeyeen ayib taas waa mid waani ka labaad xaggee buu aani ka yahay laba arimood baa caddaynaya wejiga labaad ee laysku waafajin karo aayadahan mid waa kii ibnu jariir iyo doorteen midna waa in la yidhaahda lan tuqbala towbatuhum cinda xuduuri lmowti lagu qaydo inuu macnahaasi sax yahay baa laba arrimood baa kutusaya buuhi soo maa arintii koowaad buu soo sharxay arintii labaad wey marka wathaani ka labaad oo macnahaas xoojinaya waxa weeye anahu alle tacaala kurahaya ashaara wuu ishaaray ila dalika arrinkaa isaga biqowlihi buu ku ishaaray uma sdaaduu kufran ayb fainahu yadullu wuxuu kutusayaa calaa cadami towbatihim towbadooda inayna calaa cadami towbatihim towbadoodu wax jira inaysan ahayn fii waqti nafcihaa waqtigay wax anfacaysay ayb waqtigii ay nafciga lahayd oy wax anfacaysay inayna towbadoodu jirin bay kutusaysaa oo wakhtigay anfacayso uma isdaaduu kufran gaalnimay siyaasadeen way ku socdeen muddaday towbaddu anfici lahayd gaalnimadiibay sii wateen tayib markay dhaafeen xilligay anfici lahayd oo geeridu markay timida bay markaa bilaabeen inay toobad keenaan uma isdaaduu kufran marka waxay faa'iidayni xilligii towbaddu anfici lahayd bay sii wateen ayb taasna way xoojinaysaa buu leey wanaqala wuxuu soo guriyey ibnu jariir hada alwajh athaani wejigan labaad alladii huwa taqyiidu bixuduuri tawba wejigaa labaad oo ah in geerida soo xaadiritaankeeda lagu qaydo can ilxasan buu ka soo guuriyey xasan ibn abilxasan albasri wa qataadata bni dacaamata assaduusi wa caطaء alkhuraasaani wasudiy intaasuu ka soo guriyey mufasiriinta qaar ka mid ah mufasiriinta salafka ayb laba weji sooma hayno wejigii saddexaad waa ka marka ahaaliu wejiga saddexaad ee laysku waafajin kara aayadda waxa weeye aayadaha anna macnaa lan tuqbala towbatuhum macnaheedu waxa waaye lan tuqbala la aqbali maayo towbatum towbadooda la aqbali maayo ay waxaa laga wadaa iimaanahum baa laga wadaa ay iimaanuhum la aqbali maayo alwalu ee horeeyey iimaankoodii hore la aqbali maayo ayib maxaa laga wadaa nimankani intaan soo ilaahay uma qirin iimaan laba mayna u qirin ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma sdaaduu kufran iimaan bay lahaan jireen iimaankii bay gaalnimo ka dambaysiiyeen lan tuqbala tawbatuhum la aqbali maayo waxaa laga wadaa bay leeyihiin iimaankoodii hore ee gaalnimadu ka dambaysay la aqbali maayo maxaa aqbali waayo leanna wuu buray soma gaalnimadii ka dambaysay baa burisay saasaa laga wadaa buu leeyahy libulaanihi maxaan loo aqbalaynin iimaankaa hore libulaanihi buritaankiisa darteed biridati uu ku buray oo bacdahu gadaashiisa ahayd ayb wanaqala wuu soo guriyey ibnu jariir hada alqowla hadalka isagaana can ibni jurayjin buu ka soo guriyey cabdilmalik walaa yakhfa ma qarsoona buu yidhi dacfu hada alqowl qowlkaasi daciifnimadiisu ma qarsoono waa iska caddahay wey wa bucduhu iyo fogaantiisa can daahiri qur'aani qur-aanka uu ka fogey saaswman lanna waxa wey taxsiilulxaasil waay ah, iimaankoodii hore la aqbali maayo oo maba jiraaba horta dee wuu burayba marka wax buray oo baaba'ay in la yidhahdo la aqbali maayo maxay macna faa'iideynaysaa waay saas way maanaa marka waa qowl baciid oo daahirka qur ka fog waaye ayib oo alraabicu wejiga afraadi waxa weeye ana almuraada biqowlihi lan tuqbala towbatuhum ujeeddada alla uu ula jeedo lan tuqbala towbatum towbadooda la aqbali aqbali maayo ujeeddadu waxa weeye annahum iyagu lam yuwafaquu la waafajin maayo litowbati nasuux towbadda khaaliska ilaahay aqbalo la waafajin maayo xataa tuqbala ilaa laga aqbalo minhum xaggooda towbadda si la ysaga aqbalo soo in towbaddii lala yimaado maaha hadiiba towbaddii lagu garamariyo ka war ood laba imaan weydaba saas waa bimacnaa ilaahay wuxuu garab marinayaa inay towbad keenaanba waxay la mid tahay xadiidkii in allaha ixtajaba aw ixtajara towbata can saaxibi kulli bidca nin kasta oo bidca u saaxiiba ilaahay towbadda wuu ka xidhay ya maxaa laga wadaa hadduu towbadda hadduu ka toobad keeno bidcadiisa ilaahay ma aqbalaya miya may lagama wado laakiin maxaa laga wadaa la waafajin maayo towbadda tanina sidoo kale weeyaan lan tuqbala towbatuhum towbaddaba la waafajin maayo haddaan la waafajinina maxaa ka laasimaya aqbal la-aantii baa ka laasimaysa ayib wayadullu lihada lwajhi wejigaa waxaa ku qowluhu tacaala baa kutusaya ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyaqfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma kadibna kafaruu gaaloobay uma gaalnimada kadibna aamanuu rumeeyey uma iimaanka kadibna kafaruu gaaloobay uma gaalnimadaa kadibna isdaaduu siyaasaday kufran gaalnimo lam yakun ilaahu alla muusan ahaanin liyakfira mid dhaafa lahum iyagoo u dhaafa walaa liyahdiyahum mid hanuuniyo sabiilan jid ku hanuuniyana muusan ahaanin ayb faina qowlahu tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi walaa liyahdiyahum sabiilan ilaahay jid ku hanuunin maayo maxaa laga wadaa yani jidkii loogu dambi dhaafi lahaa lagu hanuunin maayo mar haddeen jidkii lagu hanuuninina ma toobadkeeni karaan ayb faina qowlahu tacaala walaa liyhdiyahum sabiilan yadullu wuxuu kutusayaa calaa ana cadama gufraanihi dhaafid la-aantiisa tacaala uusan ayaga u dhaafaynin lahum ayaga uusan u dhaafaynin licadami towfiiqihim waay waafijin la-aantooda uusan waafajinaynin litowbati iyo walhuda hanuunka ayb yani waxay kutusaysaa alle uma dhaafayso muuse dheh loo dhaafi maayo lanna la waafajin maayo towbada iyo hanuunkaba la waafajin maayo taasay kutusaysaa walaa lyhdihum sabiila ka qowlihi tacaalaba iyadunu la mid tahay ina aladiina kafaruu lam yakun illaahu liyafira lahum walaa liyahdiyahum ariiqan ila ariiqa jahannama ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wadalamuu dulmiga sameeyey lam yakun ilaahu alla muusan ahaan liyaqfira mid daafa lahum iyaga walaa liyahdiyahum mid hanuuniya ariiqan jid ku hanuuniyana muusan ahaan ilaa ariiqa jahannamo jahannamo jidkeeda mooye ya meesha la marinayo waa ariiqa jahanamo ariiqa jahanamo muxuu yahay waa inayna toobad keenin soo sidaas daraaddeed towbadaa laga marinaya lan tuqbala towbatuhum maba toobad keenayaan la waafajin maayo macnahaas waay wa ka qowlihi tacaala waa iyaduna la mid ah ina kalimatu rabbika laa yuminuun ina aladiina kuwa xaqad ay sugnaatay calayhim korkooda kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiis oo kelimatulcadaaba ya laa yuminuuna rumayn maayaan iimaan laga sugi maayo waan soo marnay macnahan taqriirintiis hore baan usoo marnay sooma ayib xageen kusoo marnay suuratbaqaadee ina aladiina kafaruu sawaء calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yuminuun halkaasaynu kusoo marray uu sheekhu kaga soo hadlay kuwan la leeyahay rumayn maayaan waa kuwa ilaahay uu u qoray inay gaalnimada ku dhintaan saas way maana aayaadkan uu keenay wanadiiru laayati aayaddan kuwa la midkii calaa hada alqowli qowlkaa markii la qabto waxaa la mida qowluhu tacaala baa la mida famaa tanfacuhum ma anficin ma anfacayso shafaacatu shaaficiina kuwa ergeeye ergadooda anfici mayso ayb famaa tanfacuhum ma anficin shafaacatu shaaficiin waa xaggee ma aakhara mise waa adduunka aakharo waay ayib aakharo ma waxaa jirta cid isu soo taagi doonto gaalada inay u shafeecdo ya ma jirto soo maaha maba cid ku dhiiran karta maba jirtaba sidaas daraaddeed famaa tanfacuhum ma anfacayso shafaacatu shaaficiina kuwa ergeynaya ergadoodu anfici mayso sida hadda daahirka ka muuqato waxaad moodaa inay kuwo u shafeecaya jiri doonaan laakiin ayna shafaacadooda laga yeelayn saase lagama wado waxaa laga wadaa ay waxaa laga wadaa laa shafaacata lahum shafaaca uma sugnaanin aslan asal ahaanba xataa tanfacahum ilaa ay anfacdo ayb wa qowluhu tacaala waman yadcu ruuxii barya maca allaahi ilaahay la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakharo oo kale kaasoo laa burhaana lahu xuja ayna ugu sugnaanin bihi isaga ayb cid barida cid alla aan ahaynuu la caabudo ciddii barida ama caabuda oo uusan burhaan u haysanin ma waxaa jiri kara cid aan alla ahayn oo la caabudo oo cibaadadiisa burhaan loo heli karo miyaa jirta ma jirto soo ma sidaas daraaddeed laa burhaana lahu waxaa laga wadaa macnuhu waxa weeyaan lianna alilaaha alaakhara ilaaha kale ee aan alla ahayn ee la caabudayo macbuudka kale laa yumkinu suurtagal maaha wujuuduhu jiritaankiisa aslan si ahaanba maba jiri karaba xataa yaquuma ilaa uu istaago calayhi korkiisa burhaanun xuja ay istaagto maxaaba xujo laga hadlayba isagii baaban jirinbe soo saas marka saas waa aw laa yaquumu ha xataa yaquuma calayhi burhaanun aw laa yaquuma calayhi ama xujaha dushiisa ku istaagta ama yaysan ku istaagine isagii baaban jirinba ya maba jiraba ilaa ay xujo loo helo ama yaan loo helin burhaan loo helo ama yaan loo helin asalba maba jiraba saas way macnaha ayb usluubkaasuu sharxi doonaa sheekhu ku dheeraan doonaa aayaddan si aan caadi ahayn buu ku dheeraaday sharxeeda markaasuu wuxuu soo dhexgeliyey mabaaxith ku saabsan cilmiga mantiqa iyo mabaaxith kale oo ku saabsan cilmiga usuul fiqiga halkanuu marka wuxuu sharxi doonaa usluubka sidan ah ya ee famaa tanfachum shafaacatu shaaficiina iyadoo aslu shafaacaba la anfinayo haddana in la cabiro famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin aslul ilaah oo hayr allahi isagoo la anfinayo haddana in la yidhaahdo la burhana lahu bihi usluubka noocaasa ayuu wuxuu ku dheeraanaya marka inuu yahay usluub carabi ah usluub carabi ah inuu yahay iyo isticmaalkiisa markaasuu wuxuu keenayaa mabaaxith fii cilmi lmantiq ayb wuxuu yidhi sheekhu marka qaala muqayiduhu cafa allaahu canhu ilaahay cafiye ninka qoray ee qoragaa way ayib xuruuftan taqyiidiyey ayaa wuxuu yidhi milu hada alwajhi alakhiir wejigan dambe waxaa la mida midka la midka huwa almacruufu waa midka la yaqaano cinda annudaar nimanka fiirada dheer agtooda ayib annudaar waxaa laga wadaa ay shadiidu annadar ah, nudaarta waxaa la yidhahdaa waa ragga inta badan falsafadii waxna loo isticmaalaa iyo fiqiga daqiiqa iyo waa ragga wax xaqiijiya nudaar fiiradoodu dheerta ayib milu hada alwajhi alakhiir waxa weeyaan huwa almacruufu waa midka la yaqaano cinda annudaari biqowlihim lagu yaqaano asaalibatu laa taqdii biwujuudi lmowduuc asaalibatu midda manfiyadee la anfiyey ama anfisaayey laa taqdii ma keento biwujuudi lmowduuci mowduuca joogitaankiisa wa idaaxuhuna waxa weeye ana alqadiyata asaalibata cindahum saadiqatun fii suuratayn alkaas waxa musalaxaad mantiqa buu ka galay cilmiga mantiqa sidiisaba cilmiga mantiqa la yidhaahdo waxay yidhaahdaan sida ibnu taymiya uu leeyahay almantiqu اlyunaani laa yaxtaaju ilayhi dakiyu walaa yantaficu bihi lbaliid buu ah. ninka yani caqliga iyo faham kalena mantiqa yuunaanka uma baahna buuhi midka beliidka ahee damiinkaa damiinka caqligu ku yaryahayna waxba uma kordhiya buuhi muxuu ka wadaa marka waa faa-iida la-aan saa ay tahay haddana cilmiga mantiqa iyo musطalaxaadkiisa bay ka buuxiyeen culimmadii mutaahiriinta ah soma ibnu laftiisa caleyh raxmatullah markuu iyaga la dooday ama uu masaa'il badan taqriirinayo qawaaciddii mantiqa buu marar badan isticmaalaya sidaas daraadeed inuu ruuxu ilmaam u leeyahy waxoogaa cilmiga mantiqa si uu u fahmo u fahmo culimadu markay eh, mustalaxaadkooda isticmaalayaan waxaad moodaa inay lagaa maarmaanta marka waxoogaa mabaadidiisa hadalkan soo socda sidaynu u fahanno dhowr arrimood inaan fahanno wahay arrinka koobaad waa inaynu fahanno ma almaqsuudu bilmowduuc wama almaqsuudu bilmaxmuul wama almaqsuudu bilqadiya wama almaqsuudu bialsaalibati waalmuujaba intaas waa cilmiga mantiqa marka la joogo maxaa laga wadaa musalaxaadka iyaga leanna uu isticmaali doonaa haddaadan fahminna hadalkiisa ma fahmi karays ayb almawduuc waxaa la yidhaahdaa oy u yidhaahdaan almaxkuumu calayh shayga la xukumayo korkiisa wax lagu xukumayo ayaa waxaa la yidhahdaa almawduuc almaxmuulna waxay dhahaan huwa almaxkuumu bihi waa ka la xukumayo shay baad xukumaysaa mid kalaad ku dul xukumaysaa ka lagu dul xukumayo waa mowduuc ka la xukumayana waa maxmuul ayib haddaad tidhaahdo maalan haddaad tidhaahdo maalan zaydun qaa'imun ya zaydun qaa'imun zayd waa mid taagan ama muxamedun qaa'im muxamed waa mid taagan waxaad ku dul xukumaysaa muxamed korkiisa waxaad ku xukumaysaa qiyaam soo ma muxamed marka waa waa maxkuumun calayhi wa huwa mowduuc saasu u yaqaana waa mowduuc bay ku leeyihin ayagu ayb almaxkuumu bihina muxuu yahay qaa'im waay soo maa qiyaamka ayaa wuxuu yahay maxkuumun bihi waa maxmuul marka waxaad tidhi maalan qaama muxamadun qaama muxamadun kee baa mawduuca muxamed baa mawduuca qaamana waa maxmuul ayib waxaad tidhi duriba muxamadun kee maxmuula keese muxamed baa mawduuca duribana waa maxmuul ayib si ka fudud waxaynu naqaanaa soo maaha naxwadii naxwadii aanu soo dhowayno haddaad maqasho almawduuc cinda almantiqiyiin wuxuu ku kooban yahay bay dhahaan saddex shay mubtadaha kow dhaha faacilka iyo naabilfaacilka almubtada wاlfaacil wa naa'ib اlfaacil intaasi waxaa la yidhaahdaa mawduuc waay ayb maxmuulkuna waa laba arrimood waa khabarka iyo ficilka khabarka iyo ficilkuna waa maxmuul soo ma saddexdaasina waa mawduuc waadix mata amiladuna waa intaan soo sheegnay waay waxaynu fahnay marka mawduuc iyo maxmuul ayib waxaynu dib ugu noqonaynaa marka wax la yidhahdo alqadiya oo ay aada u isticmaalaan iyadana imaan doonta hadalka sheekhana ku imaan doonta qadiyada waxaa la yidhaahdaa alqadiya waxa ay u yaqaanaan nuxaadda iyo culimada balaaqadu ay khabarka u yaqaanaan bay yidhaahdaan ayagu alqadiya dhahaan oo waxaa la yidhaahdaa kulu ma xtamala asidqa walkadiba lidaatihi fa huwa qadiya hadalka runna ka suroobi karto beenna ka suroobi karto lidaatihi qadiyay dhahaa maniqiyiintu macnaha ayib waxaa ka baxaya waxa la yidhaahdo inshaagii soo ma inshaagu agtooda qadiyad maaha istifhaamkii nahyigii muxuu ahaay amarkii ducadii ya shaygan kadaata khabarkaa ee warka ah ya ee runna noqon kara beenna noqon beenna noqon karaya kaasaa waxay u yaqaanaan alqadiya maxay qadiya ugu magacaabeen liannahu mushtaqun min alqada waa xugum lianna qadiyadu waxay xambaarsan tahay xugum bay xambaarsan tahay markaad tidhaahdo qaama muxammadun xugum ma ku jira mise kuma jiro muxuu yahy waxa waa nisbatu alqiyaam ilaa ilaa muxamed soo ma ah xukumkaas waxaad tidhi maalan ama run ha ahaado ama been ha ahaado soo ma ama waad ka anfido waxaad tidhi laysa muxammadun qaa'iman xukumku muxuu yahay markaa ya cadam soo ma nafyu lqiyaami can muxamadin marka qadiya taasaa qadiyada taasay u yaqaanaan ayib abarna waa khabarna way dhahaan laakiin agtooda mashhuur ka inay isticmaalaan alqadiya u isticmaalaan ayib iyadaa sii kala baxda qadiya kuliya qadiya shakhsiya saas daraaddeed sulam wuxuu yidhi maxtamala sidqa lidaatihi jara baynahmu qadiyatan wa khabara qadiyana waa la yidhahdaa khabarna way yidhahdaan ayib taana ma fahamteen ayib mid kale aanu nimaadno intayna hadalka sheekha gaadhin asaaliba wlmuujaba asaaliba waxaa la yidhahdaa bimacna almanfiya waa midda la anfiyey nafyigu wuxuu galo markuu jumlada galo xukumka galo waxaa la yidhaahdaa saliba min asalbi baa laga keenay bisin min asalbi wa huwa nafyu muujabana waxaa la yidhaahdaa almuhbata waa midda la sugay oo nafyigi uusan gelin ya almuhbata waxaa la yidhaahdaa bimacna almuujaba ah, mujabada haday ku yidhaahdaan bimacnaa nafyi ma gelin waayo haday ku yidhaahdaan saalibana waxay ka wadaan bimacnaa waa la anfiyo nafyi baa galay saas daraaddeed haddaynu dhahno zaydun qaa'imun muxuu yahay muujaba mise saaliba muujaba haddaynu idhaahno laysa muxamadun qaa'imanna saaliba ayib intaa ma fahamteen saaliba muujaba mawduuc maxmuul iyo qadiya inta haddaad fahamtaan hadalka sheekha u imaada marka qaala muqayiduhu cafa allahu canhu wuxuu yihi mila hada alwajhu alakhiiru wejiga dambe wuxuu la mid yahay mael kuwa la midkii huwa almacruufu waa midka lagu yaqaano cinda annudaar biqowlihim lagu yaqaano assaalibatu laa taqdii biwujuudi lmowduuc ah, yacni e, jumlada saalibada ah ee nafyigu galay ma keento mowduuca lagu xukumayo jiritaankiisa ma keento maxaa laga bimacnaa ma laasimayo haddii uu hadalku manfiho nafyi galo mubtadaha ama faacilka anama naailfaacilka wax lagu xukumayo inuu wax jira yahay kuma tusayso soo maa ah? waxaa laga yaabaa in ay jumladu salbi tahay laakiin shaygan wax lagu xukumaye mubtadihii khabarkii naailfaacilkaa ah, inay wax aan jirinba yihiin baa dhici karta haddana xugun baa la saaraya somaa gar marka ma keensanayso asaaliba laa taqdii ma xukunto ma laasimsato biwujuudi اlmowduuci mowduuca jiritaankiisa isagoon jirin baa la salbin karaa ya oo lagu samayn karaa nafyi lagu samayn karaya waidaaxu cadayntiisuna waa sida ana alqadiyata saalibata qadiyada saalimadiihi ee manfiyada cindahum agtooda saadiqatun waa mid ku rumoobaysa fi suuratayni laba suura ku rumowdaa laba suuro ayay gashaayo ku dhowowdaa suurada hore wax weeye yani intuuna gaadhin wuxuu yidhi liana almaqsuuda ujeeddada minhaa iyada loola jeeda waxa waaye cadamu itisaafi almowduuci mowduucu inuusan ku sifaysnayn bilmaxmuuli maxmuulka uusan ku sifaysnayn wa cadamu itisaafihi bihi saalibada maxaa laga wadaa saalibada ujeedada laga leeyay waxa waaye maxmuulku kuma sifaysna waxaan ujeedaa mawduucu kuma sifaysna maxmuulka soo ma mawduuc iyo maxmuul soo fahmay saas waay bimacnaa waxaa laga wadaa saaliba alqadiya saaliba waxaa laga wadaa mawduucu sideedaba kuma sifaysna maxmuulka miaal aan sakeenna marka haddaad tidhahda marka laysa muxamadun qaaiman ya muxamadun soo mawduuc maa qaa'imanna maxmuulkii ayib saaliba miyaa mise muujabo ah saaliba maxaan ka faa'iidaysanna inuusan mawduuca oo muxamed ah ku sifaysnayn qiyaam inuusan ku sifaysnayn qiyaamkuna muxuu ahaa maxmuul ma fahanteen bimacnaa wax weeyaan waxay faa'iidaynaysa wax weeyaan lianna almaqsuuda minha alqadiya asaaliba waxaa uu loola jeedaa cadamu itisaafi almowduuc mowduucu inuusan ku sifaysnayn bilmaxmuuli uusan ku sifaysnayn ayib taa un baa loola jeedaa maadaama ay sidaa tahay kuma sifaysna kama dhalanayso mowduucu wuu jiraa soo kuma sifaysno sifadaa ma laha waxaa ka dhalan karta inuu mawduucu wax jira yahayna way suroobi waxaan jirin yahayna way suroobi kartaa ayb uu sii wadaa wuxu uhi wacadamu itisaafihi ku sifaysnaan la'aantiisa cadamu itisaafi almowduuc mowduuca ku sifayna'aantiisa bihi maxmuulka uusan ku sifaysnaynna yataxaqaqu wuxuu ku xaqiiqoobayaa fii suuratayni laba suru ku xaqiiqoobaya san mowduucu ku sifaysnayn maxmuulka laba suuro ayuu xaqiiqo ku noqonaya ku cadaanaya aluulaa midda hore waxa weye an yakuuna inuu yahay almowduucu mawjuudan inuu yahay wax jira soo ma mubtadihii aacilkiina faacilkii waay soo an yakuuna inuu yahay mawjuudan mowduucu waa inu yahay mawjuudan mid jooga waay wax jira waay ilaa ana almaxmuula laakiin maxmuulka ayaa muntafin mid la ka anfoona canhu xaggiisa mawduucu waa jiraa laakiin maxmuulka ayuusan ku sifaynaysanoo laga anfiyey ayb ka qawlika way odhahdaada miaalka waxa weye laysa alinsaanu insaanku muusana bixajarin dhagax maaha laysa alinsaanu bixajarin mawduucu kee wey alinsaan bixajarinna maxmuul ayib insaanku wax jira ma yahay ha insaanku waa wax jira wax jooga waay ayb mawduucii marka waa jiraa laakiin maxaa laga anfiyey waxaa laga anfiyey maxmuulka oo waxay noqonaysaa insaanku waa jiraa laakiin kuma sifaysna xajarinimo soo ma dhagaxnimo kuma sifaysna laakiin isagu waa jiraa ayib taa mid waa falinsaanu insaanku mawjuudun wax jooga oo jiro waa walxajariyatuna muntafiyatun waa mid ka anfoon canhu xaggiisa haddii la yidhaahdo mowduucu kuma sifaysnaa maxmuulka kuma sifaysnaa laba suuruu ku imaanaya inuu yahay mowduucu wax jira laakiin laga anfiyo maxmuulka laga anfiyo suurada koobaad taa ahaaniya suurada labaadi waxa weeye an yakuuna inuu yahay almowduucu mowduucu min aslihi asal ahaantiisaba macduuma waxaan jirin inuu noqdo ya mowduucii xukumka la saarayay laftiisiibaaba waxaan jirin ah iyadana waa suurtagal ayib waxay maxay mawduuc ugu magacaabeen kanna maxmuul ugu magacaabeen waxay waxay ka dhigeen oo kale sidii mawduuca dhulka la dhigay oo kale sidii isagoo dhulka la dhigay oo kale maxmuulkana inta la keenay dusha laga saaray saas macnaha wax weeye kelimo carabi ahaan erey bixinteed marka lasidaas wa lakiin musalaxaad iyagu macaani isticmaalayaan wa ayib marka inuu mawduucu yahay min asli macduuman ayadana way keeni kartaa lianna shaygu sidiisaba hadduu macduum yaho waxaan jirin uu yahay sifa miyuu qaadan karaa ma qaadan karo soo sifa wujuudiya ma qaadan karayo almacduum sifa wujuudiya ma qaato ayb laakiin sifa manfiya waa qaadan karaya an yakuuna mawduucu min asli macduuman liannahu idaa cadima idaa cudima miyuu noqonaya mise cadima cadima cudima liannahu idaa cudiba haddii la waayo oo asalkiisu waxaan jirin uu noqdo taxaqaqa waxaa xaqiiqoobaya cadamu itisaafihi ku sifaysnaan la'aantiisa bilmaxmuuli uu ku sifaysnaado maxmuulkii almawjuudiyi ee jiritaanka loo nisbeeyey wuxuu ku sifaysnaan karaa maxmuul hayra mawjuudi ah laakiin maxmuul mawjuudi ah shay macduuma kuma sifaysnaan karo lianna alcadama cadamku waxaan jirini laa yatasifu kuma sifaysmo bilwujuudi jiritaan kuma sifaysmo ka qowlika way miaalkuye laa nadiira mid la mida lilaahi ilaahay la midaaye wax jira maaha kaasoo yastaxiqu muta alcibaadata cibaadada muta ayib aawi hadda allah maaha annadiir waa laa nadiira waa mawduucii ayb maxmuulkuna yastaxiqu alcibaadata ayaa maxmuulkii ah ayb laa nadiira cid ilaahay la mida miyuu jiraa sidiisaba ma jiro soo maa aslanba waa macduum haddana isagoo macduumo waxaan jirinabaa maxmuul loo sameeyo waxaa lagu xambaaray laa yastaxiqu lcibaadata soo ma jeed marka waxa weye waa mawduuc cadam ah oo waxaan jirin ah haddana maxmuul yeeshay macnaha maxaad ka fahamtay marka macnahaasi waxaa ka soo baxay mawduuca hadday waxaan u jeedaa ay qadiyadu saalibo tahay ma keento mawduucu inuu wax jira yahay ma kama laasimto soo maah inuu wax jira yahayna waa suuroobi kartaa mawduucu oo suuradii hore ah waxaan jirin inuu yahayna waa suuroobi kartaa oo suurada labaad ah ma fahamteen ayib aynu hore uga marka wuxuu yidhi marka fa ina almawduuca alladii mawduucaas huwa nadiiru ah mustaxiilun waya min aslihi waa waxaan aan suurtagalba ahayn sooma ilahay inuu nadiir yeesho so mustaxiil maaha ayib waidaa taxaqaqa hadduu xaqiiqooba cadamuhu jiritaan la'aantiisu taxaqaqa waxaa xaqiiqoobay intifaau itisaafihi ku sifaysnaantiisa la'aanteeda biistixqaaqi alcibaadati uu ku sifaysnaado middaa iyadaa inaysan wax jirin ahaynna way xaqiiqowday daruuratan daruura haddii lg bimacnaa waa macnaha daliil uma baahna waa qasab waa si qasaba iyadan u marba hadii asalku waxaan jirin uu yahay wixii lagu xukumayeyna qasab waxaan jirin waay somaydaan wa hada nawcu noocaasi min asaaliib lua alcarabiyu ka mid yahay noocaasi in mawduucii loola dhaqmo sidii wax jiro oo kale oo markaasi maxmuul loo sameeyo isagoo waxaan jiraba aan ahayn usluub min asaaliib lua alcarabiya waay ayb wamin shawaahidihi waxaa ka mida ah miaaladiisa iyo shawaahidiisa qowlu mriqays cala laaxibin laa yahtadii bimanaarihi ida saafahu lcawdu nabaaiyu jarjara yani wuxuu ka hadlahay neef geel ah rati da-ah ayuu jid ku kaxeeyey jid oo bahgooye ah oo lagu halaagsamayo halis ah yuu rati neef geelaan mariyey geel rati baan yaan mariyey buu le jidkaasaan ku maray kaasuu tilmaamaya marka calaa laaxibin waa jidka yani waxa weeye munqaadka ah calaa laaxibin ayaan ku socodsiiyey laaxibkaa iyo jidkaasoo laa yahtadii uusan hanuunayn oman laa yuhtada aan lagu hanuunaynin bimanaarihi calaamooyinkiisa aan lagu hanuunaynin ayb idaa goortii saafahu uu ursado alcawdu jidkii wa jidkaa isagaa markuu ursado alcawdu ratiga dada ah, ratiga hayinka ah. ah alcawdka waxaa la yidhaahdaa waa ratiga duqa ah ee da-oobay hayinka ah markaasoo kale waa markuu ugu dulqaad badan yahay soo ma annubaaiyu nubaatigana waxa waa geela midka ugu sabirka badan annubaaiyu ee adkaysigiiyo sabirka badani jidkaa isagaa markuu sanka saaro ursado jarjara wuu guux ololaa jarjarka waxaa la yidhaahdaa neefku markuu cunaha ka guuxo ah, ama wuu cidloobay ama wuu dareen qaaday markaasuu cunaha ka guuxaya markaasaa waa la jarjarjarjara kaasaa la dhaha wuxuu ka wadaa jidka uu maray iyo halista uu yahay xataa geela midka ugu adag ee ugu daweyn ee hayinka ee ugu sabir badan ayaan intaan qaadsiiba markuu jidkii ursaday oo uu dareemay jidkan khatarta uu leeyahay iyo in lagu halaagsamahay ayuu ratigii ishayn waayay ratigii geela ugu adkaaba isme markaasuu ololayo yani wuu olol wuu guux ololay yuu leeyahy macnaha wuxuu ka hadlayaa yani khatarnimadiisa iyo inuu makhaadirta maro iyo bahgooyooyinka inuu jiidho waxaasuu ka hadlaya ayb marka wuxuu ka wadaa macnuhu waxa weeye liana almacnaa waxa weeye calaa laaxibin laa manaara lahu aslan innagu muxuu inooga dhigay calaa laaxibin jid korkii jidkaasoo laa yuhtada aan lagu hanuunaynin bimanaarihi aan lagu hanuunaynin ayb laa yaan lagu hanuunayni bimacnaa waxaad ka fahamtay jid buu maray laakiin jidku wuxuu leeyahay calaamooyin buu leeyahay saasaad ka fahmi soo isaguna saa ulama jeedo muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa jid aan calaamadaba lahayn ayib maxaad u tihi marka laa yuhtada bimanaarihi leanna waxa weeye qaacidadii buu ku fadhiyaayo eh? mawduuca shayga mawduuca mar hadduu ay mxuu ahay ay qadiyadu saaliba tahay kama laazimayso mawduucu inuu wax jiraya soo waxaan jirin buu sifo u samaynaya waxaan jirin dariibabalaba calaamo male calaamo male markaasuu wuxuu ka dhigay sidii wax calaamaloo kaleeto saas way macnaha calaa laaxibin laa yuhtada aan lagu hanuunaynin jid cad wey macnaha oo laa yuhtada bimanaarihi calaamooyinkiisa aan lagu hanuunaynin idaa goortii saafahu jidkaa u ursado alcawdu ratiga da'dihi annubaaiyu annabaaiyu annubaaiyu annibaaiyu saddexdu waa la xarakayn karaa annubaaiyu ee macnaha adkaysiga badani jarjara wuu guux ololaa lianna almacnaa waxa wey calaa laaximin laa manaara lahu aslan xataa yuhtada bihi ilaa lagu hanuun calaamo male maxaaba lagu hanuuni wey macnaha sidaasuu ka wada wa qowlulaakhiri iyo ka kale hadalkiisa uu isaguna yidhi laa tubsici alarnaba ahwaaluha walaa tara daba biha yanxajiru isaguna wuuu sii cad wuxuu ka hadlayaa dhulba hagooyaa laa tafzicu larnaba laa tufziudhe laa tufzicu ma argagixiso alarnaba bakaylaha ahwaaluhaa bahgooyadaas iyo saxaraha dhibaatooyinkeedu walaa taraa mana arkaysid addabba baashii dabbada ahayd bihaa yani bahgooyadaas yanxajiru isagoo god ka samaysanaya oo god godgalaya yanjaxiru isagoo god ka samaysanaya ama godka ka galay ayib wuxuu ka wadaa dhulkaa falaadkae bahgooyaa buu tilmaamaya dhulkaa bahgooyadaa wuxuu yidhi markii ahwaasheeda iyo dhibaatooyinka dhulka ka jiraayey bakaylaha ma argagixisa buuhi bahasha dabada le waa ti aad garanaysaan dabaduna godba kama gasho god kama samaysato muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa bakaylaba ma joogaba ya dabbana maba joogtaba ayib oo haddayna joogin maxaad nooga dhigtay inay godgelayso maxaad bakayle argagaxaya iyo dabbo godgolaysa noogu sheegtay oo nooga dhigtay wax jira leanna jawaabtu wax weeyaan ya waa qadiya saaliba qadiyada saalibadana kama laasimo mawduucu wax jira inuu yahay anahu yaifu wuxuu tilmaamayaa falaatan dhulbahgooyaa wuxuu ku tilmaamaya biannaha iyadu laysad inaysan laysa inuusanan fiiha dhexeeda araanibu bakaylayaal walaa dibaabun iyo dabooyintoona xataa tubsica ilaa ay argagaxdo ilaa ay argagaxiso ahwaaluhaa yani falaadkaas ama bahgooyadaasi ahwaasheedu alarnaba ilaa ay argagaxiso oo wayanxajira wa xataa yanxajira yanjaxira dheh ilaa uu god samaysto fiiha dhexda addabu ay god samaysto ey ay yadkhula uu galo aljuxra godka ow amase yatakhidahu uu samaysto yani wuxuu fasirayaa yanjaxira yanjaxiru bimacnaa ama god samaysi waay ama godgelid waay saas way macnaa yani waxaa middaa la mida tabaaraka watacaala bay kala mid dhigaan alla uu yidhi laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka ma weydiistaan ku celcelin uma weydiistaan ayib ma waxaa laga wadaa way weydiistaan laakiin kuma celceliyaan waxay leeyihiin maya ee waxaa laga wadaa sidoodaba dadka ma baryaan waxna ma weydiistaan ayib ilxaaf maxaa loo keenay marka lanna alqadya saaliba waxaa la mida ah bay leeyihiin aayadda qur-aanka alla yidhi walam yakun lahu waliyun min aulli walam yakun lahu waliyun min adulli ilaahay mid weli ah uu hiiliye ma leh oo uga hiiliya dulli uga hiiliya ayib weligumaba jiraba oo ilaahay naasir buu yeelan karaa min adulli maxaa loo daba dhiga marka ya lanna alqadya saaliba somaada garan saas daraaddeed mawduucu inuu wax jira yahay kama laasimayso mawduucii oo waxaan jiro ahayn ayaa haddana maxmuul loo samayn karaa ida kaanat alqadiyatu saaliba wqad awdaxtu maslaa ana saalibata laa taqdadii wujuud almawduuci fi urjuusati fi lmaniq awdaxtu waan cadeeyey buui masalata ana saalibata laa taqdii wujuud almawduuci masalada hadda aan ka hadlayna waxaan ku cadeeyey buui fi urjuusati fi lmaniq yani wuxuu leeyahay kitaab makhtuud ah oo intuu shinqiid joogay u alifay oo kunbayd ah oo baxarka rajaska ah urjuusa saasaa la yidhaahdaa oo uu kaga fii mabxai inxiraafi suwar mabxakaasaan kaga hadlay wa awdaxtu waxaan caddeeyey fiiha dhexeeda waxaan ku caddeeyey aydane fii mabxa altaxsiil walcuduul kulli musalaxaad waxa weeyaan oo mantiqa waay mabxadka inxiraafu suwarna markaan ka hadlay halkaana waan kaga hadlay buui waan ku caddeeyey mabxadka labaadi altaxsiil walcuduulna waan kaga caddeeyey waxaan ku caddeeyey ma laa yqtadii wujuud اlmowduuc ana min almuujabaat mise muujibaat muujabaat ah, saas way manaa alqadya alsaaliba wlmuujaba muujibana kuwa xarakini ana min almuujibaati ama muujabaati maa laa yaqtadii inay ka mid yihiin waxyaale aan keenin wujuud almowduuc xaggaa waxaan kaga soo hadalnay hadda ka soo hadlayey asaaliba laa taqtadii wujuud almowduuc soo qadaayaadka muujabada laftooda waxaa ka mid a mar aynan keenin baa jira inuu mowduucu mawjuud yahay ya oo waxaan jirin ayaaba waxaa loo samayn karaa maxmuul loo samayn karaa fi lqadaaya almuujaba ayib taana waan caddeeyey ana min almuujabaati muujiba waxaa ka mid a maa laa yaqtadii wujuud almowduuc naxwi waxa weye miaalku wuxuu noqonayaa baxrun min zibiqin mumkin baxrun bad oo min zibiqin zibiq ah mumkinu waa suurtagal hmm? zibiqa wax weeyaan waa maado saa'il ah oo eh, wax lamayani eh, subko wax lagu subko rinji ahaanna loo isticmaalo wax lagu qurxiyo waana dareere maado dareera oo ah zibiq saas way marka eh, waxay ka timaadaa asalkeedu meelo laga qodana way jirtaa geedo waxaan ujeedaa dhagaxaan la shiilo oy ka soo baxdana way jiraan maada noocaasa ah marka baxrun bad oo min zibiqina mumkin mawduucii aaway hadda ayna almawduuc baxrun waay baxrun bad oo min zibiqin ah miyay jirtaa adduunka miyay ka jirta bad oo maadada zibiqa ah? ma jirta maya bad biyaa baa la yaqaanaa waxay ka dhiganta adoo yidhi oo kale bad dhiig ah, ah baxrun min damin mumkin waa suurtagal ayb ma jirta horta ma jirto wamaca dalika waa mawduuc maxmuulkiina awe mumkin waa suurtagal ayb waa suurtagal laakiin ma jirta maya waa macduum saas daraaddeed xataa qadaayaadka muujabada ah marmarka qaarkood ma laasimsato iyada lafteeda inuu mowduucu yahay mawjuud inuu yahay soo ma mowduucii oo hayru mawjuuda oo macduuma ah baa haddana maxmuul loo samaynaya waxaa la mida miaalka labaad wlmustaxiilu waxaan suurtagal ahayni macduumun waa waxaan jirin mowduuc iyo maxmuul ma joogaa meesha almustaxiilu waxaan suurtagalba ka ahayn soma mubtad soo maah waa mowduuc macduumunna soo khabar maah waa maxmuul wamaca dalika mowduucu ya ma wax jiraa almustaiil waa waxaan suurtagalba ahayn soo maa haddana maca dalika wuxuu noqday mowduuc buu noqday qadiyaduna masaaliba mise waa muujiba muujaba waay soo maaragti halkaasaan ku caddeeyey waa laba jumlo o waa laba qadiyo muujabataani wa mawduucu kulli minhumaa mid kastaba mawduucooduna macduumun waa waxaan jirin oo midda horena waa baxrun min zibiq toddobaana mawduuceedu almustaxiil waaye ayib waxararnaa waxaan tirfatirnay hunaaka halka altafsiila faahfaahin iyo kala dhigdhigid fii ma yaqtadii waxa keena wujuud almawduuci iyo wamaa laa yaqtadiihi waxaan keena maxaa keena mawduucu wax jiray inuu yahay iyo inuu yahay waxaan jirin inuu noqon karayo tafaasiisheeda halkaasaan kaga hadlay buu yidhi intaasaaba dhib noogu filan sheekh nagadaadhe ya intanaabaan ku rafaadne tafaasiisheeda nagadiisa dheh nacam intaa muxuu ka wadaa marka intaa wuxuu ka wadaa dib u laabto oo aayadihii uu keenay aayadihii waxay dib uu noqday ayaduhu inoo keenay maxay ahaayeen famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ayb iyo waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara mid kaloo la caabudo laa burhaana lahu maxaa loo yidhi lanna alqadiya saaliba kamana laasimayso mawduucu inuu ah, inuu mawjuud yahay ayb wahaakada kadalika famaa tanfacuhum shafaacat shaaficiin kama laasimayso inuu jiro shaafici aakhare uu shafeeci doono jiritaankiisa oo mawduucii ah jiritaankiisa kama laasimayso soo ma in la yidhi laa burhaana lahu kama laasimayso inuu jiro mawduuca oo cid aan alla haynoo la caabudaa mawduuca jiritaankiisa kama laasimayso halkaas marka masaladaasuu taxriirinaya taasaa u geysay inuu galo marka cilmiga mantiqa iyo musalaxaadkiisa ayb halkaa aynu ku ekayno wixii intaa ka dambeeya haddana wuxuu geli doonaa waxa la yidhaahdo eh, muxuu ahaye eh, qawaacid oo iyagana wuxuu geli doonaa muxuu ahay eh, qiyaaska usuul fiqiga oo taxqiiqu lmanaat iyo takhriij lmanaat iyo tanqiixu lmanaat iyo halkaasuu haddana ina la geli doonaa isla aayadda sharaxeedii waa hada bilahi towfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyna mxamed wala ali w saxbi waslem